bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad saalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami اnawowiy raximah اllahu tacaala waxaan ku jirnay baabun fii wujuubi اlinqiyaadi lixukmi illahi wmaa yaquulu man duciya ilaa dalika wa umira bimacruufin ou nuhiya can munkar aayadihii ayaan soo akhrinay wa fiihi min alaxaadiidi xadiid abi hurayrata almadkuuru fii awali ilbaabi qablahu xadiidyadana waxaa ku jira buu yiri oo ka mid ah oo baabkan dhexdiisa soo gelayo xadiidka abi hureyre ee lasoo sheegay baabka fii awali ilbaabi qablahu baabkii kan ka horreeyey awalkiisa lagu soo sheegay iyo wagayruhu min alaxaadiidi fiihi can abi hureyrata radia allahu canhu qaal lamaa nasalat calaa rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka markii kusoo degtay lilaahi maa fi اsamaawaati wma fi اlardi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illaah alla wuxuu leeyahay ciraryaalo iyo dhul dhexdooda waxa ku jiro haddaad muujisaan waxa naftiinna dhexdeeda ah ama aad qarisaan alla waa idinkula xisaabtamayaa waxaad muujiseen iyo waxaa qariseen labadaba waa la idinkula xisaabtamaa alaaya ishtada daalika markaa kaa markii nabiga lagu soo dejiyey ishtadda daalika wuu ku darnaaday arrinkaas calaa asxaabi rasuulillaahi wuu ku adkaaday yacnii asxaabta rasuulka korkooda wuu ku adkaaday faatow rasuulallaahi rasuulka allay u yimaadeen sala allahu caleyh waali wasalama huma markaa dabadeed barakuway waxay ku fariisteen cala rukabi jilbahooda jilbahoodiibay u arunteen oo ay ku fariisteen dhulka dhigteen fa qaaluu waxay dhaheen ey rasuul allaah yacnii yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kullifnaa waana la kallifa min alacmaali acmaasha xaggeeda maa nutiiqu waxaan awoodayno alsalaata ayaana lagu kallifay waaljihaada ayaana lagu kallifay waasiyaama ayaana lagu kallifay waasadaqata baana lagu kalifay oon awoodayno waqad unsilad waxaa lagugu soo dejiyey caleyka adiga korkaaga haadihi laayatu aayadan walaa nutiiquhaa mana awoodeyno oo qof haddii la yidhaa waa lala xisaabtamayaa waxa uu qarsado iyo waxa uu bannaanka soo dhigaba ma sahlana bay yidhahdeen nacam oo dhayalsi uma aynan qaadanaynin iyaga nacam qaala rasuulullaahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulkana waxa uu yidhi aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an taquuluu inaad dhahdaan kamaa qaala ahlulkitaabayni ahlukitaabeynka labadii qolo kitaabka lasiiy labadii kitaab dadkoodii sidii ay dhaheen oo kale miyaad dhahaysaan min qablikum idinka idinka horreeyey samicnaa wa casaynaa miyaad dhahaysaan sidaaba iyagu yidhaahdeene samicnaa waan maqalnay oo waa ku maqalnay wa casaynaa waanan caasinay sidaa miyaad dhahaysaan bal quuluu dhaha samicnaa waan maqalnay o adacnaa waan bal quuluu dhaha samicnaa waanu maqalnay o adacnaa waanan adeecnay khufraanaka rabbanaa ay natlubu waxaan dalbaynaa khufraanaka adiga dembi dhaafkaaga rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno wa ileyka adiga intii ka ahna almasiiru ahaanshada meesha loo ahaanaya ay ahaatee marka sidan dhaha baa layidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku inuu u hogaansamo wixii alla amar oo xagga alla ka yimaado xagga rasuulka inuu u hogaansamo ee uu ku qaabilo marka hore diyaar horta waa inuu noqdaa samci iyo daaca waa maqlay waana yeelay markaa kadib ilaahay marka aada la timaado adig waa lagugu imtixaanayaa in badanoo waxyaabaha ka mid a ah markii aada la timaado ilaahay waa kuu fududaynaya marka laakiin haddii aad daacadii la imaanin inqiyaad inaad hoggaansantaba aad diiddo oo tiraa waxaan aniga mwaxa waxaan awoodana waa laygu kallifay waxaanan awoodinna waana lagu kallifay waa iska tegay aad tiraahdo de waxaa weeyaan waa waa waa waa imtixaankii marka waad ku fashal baa kugu dhacaya ayb oo qofkii marka waxaa weeyaan waxaa ku dhacay markaas fashal ayaa ku imaanayo ku dhacayo nebigu marka sidaa dhaha buu yidhi falama iqtara'aha alqowmu markay dadkii akhriyeen wadallad bihaa alsinatuhum carabkooduna ay ku jilicday anzala allaahu tacaala fii ihrihaa alla wuxuu soo dejiyey aayaddaa gadaasheeda aamana arasuulu bimaa unsila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun rasuulkii waxa uu rumeeyey wixii lagu soo dejiyey isaga xaggiisa ee xagga rabbi loogaga soo dejiyey mu'miniintuna sidoo kale kullun mid kasta aamana billaahi buu rumeeyey wa malaa'ikatihi buu rumeeyey wa kutubihi buu rumeeyey wa rusulihi buu rumeeyey laa nufariqu kala geyn mayno beyna axadin labo oo min rusulihi rusushiisa ka mida kala geyn mayno oo iimaanka ku kala gey mayno oo qaar inta rumayna qaarka kalena beenin mayno wa qaaluu waxay dhaheen samicnaa wa atacnaa waan maqalnay waanan adeecnay gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir ay natlubu gufraanakaan dalbaynaa rabbanaa yaa rabbanaa wa ilayka almasiir falamaa facaluu daalika markay sidaas sameeyeen nasakhaha allaahu tacaala alla waa nasakhay faanzala allahu casa wajalla alla wuxuu soo dejiyey laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa ilaahay ma kallifo naf ilaa wuscahaa awooddeeda unbuu ku kallifaa ayb marka alla yani shay aan la awoodeyn alla dadka ma ku kalifo ayb marka istidaacada ayay marka istidaacada ayaa laba nooca ah. istidaaca maca alficli iyo istidaaca yani istidaaca ficilka la socoto iyo istidaaca iyadoo markaas qabla alficli ah marka ilaahay subxaanahu watacaala qof oo istidaaca qabla alficliba aan haysanin maba kalifayaba oo midda marka takliifu maa laa yudaaqana kaas waay nacam oo qofka in la yiraahdo isagoo aan soco karin oo cagaha ay u laaban yihiin oo qofaan socon karin alla uu ka dhigo zemin haddana ilaahay inuu yidhahdo waa inaad oradaa haddaa ordi weysana waa lagu cadaabaa taa wax dhacaya ma aha oo adiga laftirkeedii baaba lagula yaabaa haddaad nin tiraahda yacnii cagaha la ord haddaada ordinno garaaca haddaad tiraahda war ninkan iska daabaa lagule maba awooda istidaacadiiba maba hayste laakiin istidaaca macalficli waa tawfiiqda waa qofkii waa haystaa aalaadkii wixii dhammaay oo ficilkan ku qaban karay laakiinse de ilaahay baan waafajinin istidaacadaasoo kale marka iyadu inay qasab kuma wax alle ma aanu isma saarin ilaahay midaasna cidduu doonuu siinaya waana midda ilaahay uu leeyay maa kaanuu yastadiicuuna samca maa kaanuu yastadiicuuna samca ma aanay awoodin inay wax maqlaan bimacnaa waxaa weye waa maqlid ay ku intifaacaan baa loo jeeda ee aaladdii ay wax ku maqlaayeen way haystaan soo ma garanin sidoo kale shayga yacnii ilaahay subxaanah wa tacaala istidaacada yacni fii cilmi cilmillaahi yani qofkan waxaan ma samay doonaa masma samay doonaa ilaahay waa ogyahay inuunan samay doonin qofka maalan yacni abuulahab oo kale inuuna iimaan la imaanayn alla waa ogaa maca daalika iimaanka waa lagu kalifay marka baabkaasoo kale ma la dhihi karo takliifu maa laa yudaaq waa waxa fii cilmillaahi ku saabsan maan yacni fii cilminaa wa nadarina annaga waxa aan u jeedno qof aan istidaacadu aynan taam u noqonin ilaahay subxaana wa tacaala ma kalifayo istidaacadii oo qabla alficli markay taam u noqoto ayuu alla qofka u kalifaa amaa laakiin qof istidaacada qablalficlida haysto laakiin midda dambe aan heli doonin oo alla uu og yahay kaasoo kale maxaa loo kalifa la dhihi maayo nacam oo abulahab hadda haddii ilaahay qoray inuuna iimaan la imaanin oo alla uu ogaa inuusan rumayneynin limaada ilaahay oo ugu kalifay iimaan ma la dhihi karaa taas ilaahay iimaan buu ku kalifo isdaacadii buu siiyey oo ficilka ka horreysay lahaa maa kasabad lahaa waxay leedahay naftu maa kasabad waxay kasbatay oo caleyhaa korkeedana maktasabad waxa ay la timid oo dunuuba ayaa korkeeda ah rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow laa tu'aakhidnaa hanoo qabanin inna siinaa haddaan ilowno ow amase akhda'naa aan gafno qaala waxa uu yidhi alla nacam haah waan yeelay sidaas yacni ayb rabbanaa walaa taxmil calaynaa ishran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina yani rabbigeenow culays hana saarin sida u saartay kuwii inaga naga horreeyey qaala nacam buu yidhi waan yeelay rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa daaqata lanaa bih ilaahu hanagu xambaarin waxaanan awood u haynin qaala nacam buu yidhi wacfu cannaa wakfir lanaa waarxamnaa anta mawlaana ilaahuna cafi noo dembi dhaaf noo naxariiso anta mawlaana baa tahay fansurnaa cala alqowmi alkaafiriina qolo yacnii gaalowday oo kaafiriin allou nooga gargaar qaala nacam buu yidhi rawaahu muslim meeshaan marka rabbanaa laa tu aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'naa ilaahu haddaan ilowno oo hilmaan iyo ilowsho aan wax u samayno aw akhda'naa amaba aan gefno oo bimacnaa waxaa weya inagoon u qasdaynin aan markaa gefi uu naga dhaco ilaahu noo dhaaf allana wuxuu yidhi nacam waa yeelay buu yidhi riwaayadka qaar qad facaltu waa sameeyey buu yidhi alla sheikhulislaam ibnu teymiya raximahullah wuxuu dhahaa waxaa soo gelaya marka meeshaan in nasiina aw akhda'naa umuuraha dhan ayaa soo gelayo ama qaladka dadku waxay ku magacaabaan usuusha iyo furuucda labadaba waa soo gelayaan macnaa yani masaa-isha caqadiga iyo masaa-isha furuucda labadaba way soo gelayaan meeshaan oo kale oo qofka haddii uu isagoo masaaligtii sharciga ahayd maray oo caalim a ah, mathalan mujtahid ah oo yacnii aan baatil uuna u qasdaynin haddii uu mas'ale ku gafo caqadi hadday doonta ahaato masaladaasi macduur waay rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina aw akhdanaa qaala nacam qad facaltu marka qasadkiisuna ma ahayn yani inuu eh, qasadkiisu bidco ma ahayn isaga marka eh, ijtihaadkii iyo fahamkiibaa marka intaa la gaaray waana lakala gara karaa labada qof oo midna ijtihaadkiisu uu la gaaray iyo qofka ahlu ahwaaga iska oo asaga marka horeba aan u soconinba xaq raadintiisba aan u soconin waxyaaba badan baa lagu kala garanaya marka bacdi annaas meeshaas kale waa ay kala saarayaan waa kala qeybiyaan waxay leeyihiin umuuru alcaqadiya laysuguma cudur daaro umuuru lijtihaadi ee farciya waa laysugu cudur daaraya tafriiq khalad ah waa tafriiq khalad ah wey nacam labada arrinna waa laysugu cudur daaraya nacam hadduu qofka khada iyo nisyaan oo ula imaado nacam wax ula imaado waxaana kuguba daliil ah rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeeyey ninkii yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuka waa loo macduuruu ku noqday maxaa yeele uma qasdaynin akhdaa min shidati alfarax ayuu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam khadaa isagana marka meesha waxaa ku jira rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'naa qofku haddii uu gef iyo hilmaan haddii waxa uu samaynayo manhiyaad iyo ma'muuraad yaa loo kala qaadayaa hadday manhiyaad yihiin shay laga reebay buu ku dhacay mathalan eh, dembi loo qaban maayo markaan dembi ma loo qabanayo ee eh, shayga manhiga ah hadduu cibaado dhexdeed ku dhacayna shay cibaado layskaga reebay dhexdiis oo ahaana cibaadadiina ma burayso matala salaadii oo kale inuu hadlo waa laga reebay hadduu hadlo ma ka bureyso salaadii asoo ilowsan calaa sabiili nisyaan walkhata ama jahli iyo hadduu ku sameeyo salaaddii ma jabayso ayb dembigiina waa laga rafciyey waa laga qaaday haddii laakiin eh, shay ma'muur ayuu ka tegey calaa sabiili nisyaan waa inuu la imaado dembiga unbaa markaas laga rafcinaya amaa yacni shayga inuu la imaado keeno waa laga rabaa isaga maxaa yeeley alma'muuru maqsuudun bidaatihi shayga ma'muurka isagaaba loo qasdaa in la helo manhigana waxaa weeyaan in la waayaa la rabaa mar haddii uu laakiin yimid calaa sabiili nisyaan uu ku yimid waa la iska daaya marka mar dambe un ha samaynina layidhi laakiin shaygan ma'muurkaa ah, maadaama uunan imaanin weli waa lagaa sii rabaa haddana inuu yimaado ayb marka ma'muuraadka iyo manhiyaadka saasay kalaa waxaa iyadana shayga manhiga ah laftirkiisa qofka haddii uu ku dhaco ee ay ka ratibanto inay wax ku baaba'aan inuu wax ku baabi'iyo ay ka ratibanto shaygii uu baabi'iyey waa inuu mag dhabaa dembigaa laakiin laga rafcinaa maalan asagoon u qasdaynin buu qof waxbaa uga dhacay maalkiisiibuu baabi'iyey maalan wuxuu isagoon u qasdaynin ayaa qof meel alaab meel u taal ayuu kuwiisii u maleeyey markaasuu iska isticmaalay alaabtii waa isagii bay ku baaba'day marka maxaa laleeya dembi loo qori maayo maadaama calaa sabiili nisyaan uu u sameeyey hilmaan ahaan laakiin waa laga rabaa inuu soo gudo inuu maga waa laga rabaa axkaam wadciya waa iyadana oo yacni qofka naasiga iyo qofka majnuunka kulli waa laga wada majnuunka laftirkiisa hadduu xalleeyo waa laga bixinaya waa laga magdhow waa laga bixinaya hadduu qof dilo hadduu yani dhibaato uu sameeyo dadkiisa ama dadka uu mas-uulka ka ah waxay bixinayaan wixii uu haleeyey axkaam wadciya taana marka la yidhahda waxaa aad marka uga hadlo eh, ninkii la yidhahda alxaafid alcalaa-i khaliil ibni kikaldi kitaabkan la yidhaahdo eh, nadm lfaraaidka naam xadiis dilidin uga sheekeeyo ayb baabun fi nahyi can اlbidaci wa muxdathaati اlumuuri baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lbidaci wuu ku saabsanyay bidcada fi nahyi iska reebid layska reebay can ilbidaci bidcooyinka wa muxdathaati lumuuri ee umuuraha diinka lagu soo daro qaala allahu tacaala alla waxauu yidhi famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaq gadaashiisa maxaa ah ila dalaalu baadi mooyaane xaq maxaamaxaan xaq gadaashiis maxaa ah baadi unbaa ah wa qaala tacaala maa faradnaa ma aanan ka tegin fi kitaabi kitaabka dhexdiisa min shayin waxba ugama anan tegin ma anan ku falin kitaabka waxba kagama anan tegin ayb oo imaa marka waxyaabaha kitaabka waxba ugama anan tegin marka uu leeyahay yacni lagama wado qadiyad kastaa gooni gooni ayaa qur-aanka uga hadlay macnuhu sidaas ma ahna qadiyo kasta yacni liwaxdihaa ayuu si gaara uga hadlay maahan macnaheedu ee qur-aanku waxaa weeyaan qawaacid caama ayuu rasmiyey qawaacid guud ayuu dhigay qawaaciddaasaa marka waxaa soo gelayo waxyaabo badan oo aan waqti xilliga rasuulkana aan dhicin xilliga dambe imaan doonto waxyaabihii yacni xilliga rasuulka dhacay iyo waxyaabihii waqtigii soo socda dhici doona iyo waqtigan waxa dhacayo kulligood qawaaciddaas baa loo celin karaa marka yacni qur-aanku waxyigu wuxuu uga hadlaa calaa sabiili yani calaa sabiili alumuur alkuliya umuur kulli ahu ka hadlayaa juziyaad badan baa soo hoosgelaya marka ayb macnaha marka waa sidaas marka laba qoloba marka waa iskaga soo horjeedaan qolana waa daahiriyada waxay leeyihiin kitaabka iyo sunnada qadiyad kastaa waa inay gaar oo u sheega nacam qadiyad kastaa yani waa gaar qadiyad kastaa yacni waa waa waa shumuul oo qur-aanku wuxuu shamlinaa qadiyad kasta mid mid ayuu qur aanku uga hadlayaa oo waxyuu uga hadlayaa taana de waa saxiix maaha nacam qoladan kale iyaguna axnaafta fuqahaau ahlilkuufa waxay leeyihiin waxyigu qadaayaadka uu ka hadlay wax yar waa ay leeyihiin inta kale waa in qiyaas iyo un lagu wado oo lagu keeno oo iyagiina marka sunnadiiaynan aada u aqoonin masaa'il badanoo nusuus kusoo aroortay ayay u haystaan inaynan kusoo aroorin markaasay qiyaaskoodii la aadayaan qiyaas un la aadayaan sheekh dariiqada xasankee fiicanna waxaa weeyaan buu leeyahay ibnu teymiya waa dariiqatu fuqahaa fuqahaa'i e ahlilxadiid oo iyaga jamciyey jamacuu bayna ariwaayati waddiraaya riwaayada iyo diraayada kulmiyeen waxay garan karaan marka wixii nas ou toos ugu soo aroorayn waa yaqaanaan qawaacidda kuliyaadkana waa yaqaanaan jus-iyaadka dambena kuliyaadkay usoo celinayaan buu yiri nacam qof allaale qofka iftoodaana fahmi karo yiri waxaasoo dhahay oo marka aad aragto boqol boqol fadwo markaad maalinkii samayso waxaad arkaysaa aktharulfataawa in nusuusba loo helayaba waxa aan nusuus toosa loogu helaynin wax yaray noqonayan iyaguna waa jus-iyaad loo celinayo kuliyaad nusuustu ay ka hadashay nacam sidaasuu marka uu kala sheegay kitaabulistiqaama muqadamadiisa saas ku tilmaamay nacam marka waa istiqraa aada waxaa weya walidaalika wuxuu yidhi dadka ahlu kuufa inta ay dadka muslimiinta anfaceen oo fataawo iyo ku anficeen ama cilmi kale eh, cilmi ku anfaceen waa iska yartahay yiri marka lidaalika maa jarabuu wax aynan tajrubeynin bay ka hadleen marka qolada kaleo daahiriyada iyaguna qadiyad kasta waxay rabaan inay nas usoo helaan juziyaad kuliyaad loo celinaa celinaya iyaga keenayan marka taasoo kale iyadana sax ma aha wa qaala tacaala alla wuxuu yihi fain tanaasactum haddaad doodaan fii shayin aa ku doodaan faruduuhu ila allahi warasuuli alla rasuul u celiyay ay ilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada u celiya wa qaala tacaala alla waxau yidhi anna haadaa kan siraadii jidkaygii weeyaan mustaqiiman xaal uu yahay midkii toosan fatabicuuhu raaca walaa tatabicuuha raacinina assubuula jidadka fatafaraqa bikum marka ay idinka kala geyso can sabiilihi jidkiisa alla jidkiisa ay marka idinka kaxayso idinka leexiso oo idinku kala qayqaybiso wa qaala tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha markaa subulkaas iyo jidadkaas inay idin kala geegeeyaan oo siraad ullaahi almustaqiim ay idinka kala geegeeyaano tafaruq walaa tatabicuu asubulana waxaa weeye asubul waa bidcadii waay nacam musanifkuna marka uu aayaddan u keenay sidaas weeyaan nacam maxaa yeelay wadooyinkan sida mujaahid iyo laga werinayo waa ayl bidacu wadalaalatu waa bidacda iyo dalaalada waay iyada ayaana waana badan tahay waxa subul loo leeyahay waa bidacdu aada u tira badan yihiin ay u tiro badan tahay marka qofku marka haddii uu bidcadii marka uu la imaado furqay keenaysaa marka fatafaraqa bikum can sabiilihi fiir marka jidka alla hal ayaa laga dhigay maxaa yaele waaba hal subulu kuwa ahlu bidcadana waxaa laga dhigay jidkooda jidad badan baa laga dhigay wa qaala tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha haddaad alla jeceshihiin kuwa alla jecel aatihin fattabicuunii yaxbibikum allah wayakfir lakum dunuubakum walaayaatu fi lbaabi katiiratu macluumatun waama alxaadiidu fa kathiiratun jiddan aad bay u badan tahay weye mashhuuratun waa iskacaan fanaqtasiru waxaan ku gaabsanaynaa calaa darafin minha can caaishata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama man axdatha fii amrina haada man axdatha qofkii kusoo darisiiyo fii amrinaa annaga arrinkeenna haadaa kan ah waa diinkee maa shay kusoo daro laysa minhu aan ka mid ahayn fa huwa raddun ay marduudun calayhi waa mid lagu radinaayo lagu celinayo isaga unbaa lagu radinaya korkiisa lagu celinayo waa masdar oo ism mafcuul laga laqbaynayo fahuwa marduudun fa huwa raddun ay marduudun calayhi muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saareen wa fii riwaayati limuslimiin macnaa camila camalan camal qofkii sameeyo laysa calayhi amrunaa oo diinkeenna korkiisa aan ahayn fa huwa raddun ay marduudun calayhi marka qofku ama ha bilaabo ama qof bilaabay bidcadii ha uga daydo ha ku camal falo labaduba waxaa weyaan waa marduud camal marka bidca ay la xiriirsatay waxaa weeyaan marka waa waa la radinaya waa la celinaya camalku marka waxaa weeyaan waa inuu waafaqo sunnada nebiga caleyhi isalaatu wassalaam wacan jaabirin radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa khadaba hadduu khudba akhrinayo ixmarad caynaahu labadiisa indhood waa gudguduudanayeen wa calaa sawtuhu codkiisana waa kor noqonaye washtada qadabuhu caradiisana waa darnaanaysay marka qofka khadiibka ee waacidka marka sidaan inuu yaa laga qaadanaya inuu sidaan marka u wacdiyo marka u wacdinayo nacam inuu codka kor u qaado oo marna codka uu kor u qaado oo dareenkiisu dadku ay arkaan nacam inuusan dheeldheel ounan ahayn nacam qofka yani marka uu wax khudbada marka uu akhrinayo iyo marka uu hadlaayo iyo marka uu dersi akhrinayo hadday isku mid noqoto waa sidaas iyada khudbadu dhadhankeedu waaba ma fiicnaanayul xataa kaanahu waabse ilaa sida isaga oo mundiru jeishin ciidan u digayo kale yaquulu dhahay sabaxakum wamasaakum waa idinku galabaysteen cadowgii baa idinku subaxaystay wamasaakum waa idinku galabaystay wayaquulu wuxuu dhahay bucitu ana wasaacatu ka haatayni waa la isoo saaray aniga iyo saacaddii ka haatayni xaal oo kale isku nahay ka haatayni sidaan oo kale wayaqrinu wuxuu xiriirinaya bayna usbucayhi labadiisa farood alsabaabati walwustaa midda dhexe iyo murugsatada tan murugsatada yacni midaan murugsatada farta la taagan marka ataxyaadka la akhrinayo walwusdaa tan dhexe oo yacnii waxaa weeyaan sidaa buu dhahaya nacam wayaquulu amaa bacdu fa ina khayra alxadiidi kitaab ullaahi sheeko ama yacni hadal waxaa ugu khayr badan ilaahay kitaabkiisa wa khayr alhadyi hanaan iyo dhaqanna waxaa ka ugu khayr badan hadyi muxamedin weeyaan nebi maxamed hadyigiisii sala allahu aleyh waali wasalam wa shara alumuuri muxdathaatuhaa arrimana ta ugu sharta badan waa waxa la soo darisiiyo diinta lagu soo daro wa kula bidcatin bidco kastaana dalaalatun baadi waa huma yaquulu wuxuu dhahay anaa awlaa bikulli mu'minin anaa anigu awlaa mid kaga haboon baan ah bikulli mu'minin mu'min kasta min nafsihi naftiisa anaa kaga haboon oo anaa naftiisa ka jecel nin kasto mu'min kasto man taraka maalan maal qofkii ka taga faliahlihi dadkiisa iska leh waman taraka deynan deyn qofkii ka tagana ow dayaacan ama caruur yaryar fa ilaya wacalaya fa ilaya aniga xaggayga wa calaya aniga korkeygu ahaaday dhibkiinana waa idinka qaadaya dheeftiinana idinka iskalo idinkama raba aniga sidaa buu leeyahy rasuulka caleyh salatu salam tanna waa markii futuuxaadka nebiga uu helay sala allahu aleyh waali wasalam qofkii marka muslimiinta madax u noqonayana saasoo kalea laga rabaa oo dadka mas-uulka uu ka yahay dheeftooda inuunan ka qaadanin ee inuu bal iyaga intuu maamulo oo wanaag ku maamulo oo yacni dhibkooda inuu qaado isaga nacam mas-uul ilaa isaga ka ah maogtahay rawaahu muslim marka faina wa kula bidcatin dalaala waay wa can bni saariyata radia allahu canhu xadiiduhu saabiqu xadiidkiisii hore fii baabi lmuxaafadati cala sunati kusoo hormaray isna baabkan buu ku saabsanyahay baabun ay kani baabun baab weyaan fii man sanna qofkii jideeyo sunnatan sunno xasanatan wanaagsan ow amase sayi'atan xun sunno dariiq wanaagsan qofkii dadka u jideeyo iyo dariiq xun qofkii dadka u jideeyo marka sunnada lagu leeyahay marka eh, ayuu jideynaya isagaa bilaabaya lagama wado haddii saas la yiraha oo baabkaas dadka loo furo nin kastaa waxaad khayr u aragta iska wad la yiraha diin hadda maba noo imaadeenba diin saafi ah maba aanan aragnaynba caqliga saliimkaa waaba diidaya taasna walidaalika marka macnaha waxay noqonaysaa sida xadiidkaba aan ku arki doonno shay awal sharcigu ou inuu wanaagsan yahay caddeeyey ee in janno lagu gala tilmaamay oo dadkii ay ka tageen qofkii soo nooleeyaho oo isaga markaa inta laga arko dadku ay ku daydaano iska ay isdaba raacraacaan markaa qofkaas marka waa ajri weyn ajriga waa kaa weyn marka qofka sunno wanaagsan jideeyey sunno sayi-a qofka jideeyena waa wax aan hore loo aqoonin diin dadka u ahayn qofkii eh, ama wax macsi ah oo diinkuba uu reebayba ayuu isagu bilaabay meelaan laga aqoonin buu ka bilaabay markaasaa lagu dayday qaala allahu tacaala alla waxauu yidhi waladiina kuwa intana ummadda waa ku dhex arkaysaa naxan meel waxaad arkaysaa dad yani khaslo qeyb dhan oo diinka ka mida oo aydan ku baraarugsanayn qof baa laga yaabaa inuu intuu tago khasladii iyo waxyaabihii cibaadadii ama wixii inuu sameeyo la imaado dad badan marka ay ku daydaan xataa tashtahir ilaa ay caamba ka noqoto ay calaamadba ummaddii u noqoto ajrigeed ajrigeediba u yeelanaya wa bilcagsi waxaa arkaysaa dad wax aanay aqoonin yaa nin u geynaya oo macsi ah dadkii baa baranayaan mashhuuray ka noqonay agtooda kaasna dembi buu leeyahy nacam soo ma garan lidaalika hadda dadku dhibaatada aad waxaan oo kale waa waa yani xumaantu hadda meel aan caadi ayn bay gaartay ilaa waxaad arkaysaa tuulooyin yaryar oo dadka deganba aanay ka badnayn konton qof ayaa waxaa la geynayaa ninbaa intuu qaado video buu geynayaa iyo filimaan waa tuulo dadkeedu ay badanaa yacni ama beero iska ictimaadaan ama ay xoolo dhaqato ay iska yihiin markaasu wuxuu geynayaa marka bahalka dhaladaasuu geynayaa nacam dadkii marka caruurtoodii buu ka fasaadinaa lagamana aqooninba meesha waxaas waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'atan kaasoo kale nacam ama wuxuu geynayaa qaaduu geynaa meesha nacam waxaan laga aqooninbo dadka reebaadiyaha aynan aqoonin bou geynayaa marka dadkii shaqadii bay iska daynayaan waa waxyaaba marka mushkiladaas waa badan tahay ama waxaan dadku hore aanayba uba aqooninoo fool xumo abau ah la imaanayaa qaala allahu tacaala alla waxau yidhi waladiina kuwa yaquuluuna dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenna oo hablanaa noo hibee min aswaajinaa xaasaskeenna xaggooda waduriyaatinaa duriyaatinaa duriyadeenna caruurteenna qurata acyunin ilqabowsi wajcalnaa ilaahu eh, wajcalnaa waxaad naga yeeshaa imaaman a'imo naga dhig lilmuttaqiina dadka muttaqiinta alla ka cabsadan oo iga dhig ayb marka waladiina yaquuluuna rabbanaa hablana min aswaajina waduriyatina qurata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman yani dad lagu daydo ilaahu naga dhig waa dad wanaag looga dayda allow naga dhig soo ma garan dad wanaag loogaga daydo ilaahu naga dhig goormaa laakiin adiga wanaag lagaaga dayanaya ninka kaa dambeeya oo wanaag kaaga dayanayaan haddaa adiga ku dayato dadkii kaa horreeyey oo wanaagsanaa marka adiga ku dayato haddaa laakiin adiga dadkii wan wanaagsanaa aadan ku dayanaynin adna lagugu dayan maayo marka wanaag lagaaga dayan maayo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wajacalnaahum waxaanu ka dhignay a'imatan imaamiyo yahduuna biamrinaa dadka ku hanuuninaya arrinkeenna marka aayaddan a'immada marka laga hadlayo a'immada saalixay u tahay yani waxaan ujeedaa eh, imaam marka la yidhaahdo imaamu dalaala iyo imaamu alhuda labadaba waa a'imat alhudaa iyo a'imat dalaala qur-aanku labadaba waa sheegay fircawn iyo markuu ka hadlayo waxau yihi wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaari wa yowma alqiyaamati laa yunsaruun sidaa buu yidhi fircoon alla subxaana wa tacaala fircoon saasuu ka yiri waayahay dhinaca kale wajacalnaahum aimatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu waa kana dadkii wanaagsanaa ayaguna waa kana aimo ilaahay ka dhigay waa aimatu lhudaa wajacalnaahum aimatan eh, yahduuna wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun sabr iyo yaqiin waay marka wax lagu gaaro fabisabri walyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiini sabar iyo yaqiin ayaa waxaa lagu gaaraa buu yiri sheikhulislaam alimaamatu fi ddiin diinka oo imaam lagu noqdo wa can abi camrin jariir bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaal marka ninkii la yiraa eh, abuu nasr asijzi kitaabkiisa aradda calaa man ankara alxarfa wasawt meelaha dambe ayuu wuxuu ku sheegaa farqiga u dhexeeyo a'imatu dalaala iyo a'imat alhudaa nacam a'immatu lhudana marka marka laysku soo duubo waa dadka yacni diinka yaqaano aqoonta u leh dad aqoon u leh ka qaatay oo ahlu sunno ah isla markaana dadka ugu yeero iyagiina ku dhaqmo a'immatulhudaa kuwaas waay a'imatu dalaalana waa cagsigooda wacan abi camrin jariir bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaal kunaa fii sadri nahaari kunaa waxaanu ahayn fii sadri nahaari maalinta gelinkeedii horaan joognay cinda rasuulillahi sal ll ly slam rasuulka agtiisa fa jaa'ahu qowmun dad baa u yimid curaatun qaaqaawan mujtaabin nimaari go'yaalkoodu ay jeexjeexan yihiin aw amase alcabaa'i bustayaalkoodu ay jeexjeexan yihiin mutaqallidi suyuufi seefo garwaaxaydsan caamatuhum dhammaantood badankood bal kulluhum dhammaantoodba min mudara ay ka ahaadeen reer mudar fatamacara wejhu rasuulillahi sal ll ly salam nebiga wejigiisii waa doorsoomay limaa ra'aa wix uu ku arkay darteed bihim iyaga oo min alfaaqati gaajo ah fadakhala waa soo galay uma kharaja waa baxay fa amara bilaalan buu amray faadana waa aadaanay wa aqaama waa aqimay fasallaa waa tukaday uma khadaba nebigu waa qudbeeyo faqaala wuxuu yidhi ya ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida ilaa aakhiri alaaya ina allaha kaana calaykum raqiiba waalatii fii aakhiri alxashri yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waltandur nafsu maa qadamat ligadin muuminiina ilaahay ka cabsada nafina ha eegta waxa ay beri hormarsatay tasadaqa rajulun nin tasadaqa rajulun ay liyatasadaq waay somagar waa khabar yacnii oo bimacna alamri ah khabarun bimacna alamri tasadaqa ay tasadaq ha sadaqaysta rajulun nin min diinaarihi diinaarkiisa waxa ka sadaqaysto min dirhamihi dirhamkiisa waxa ka sadaqaysto min thawbihi maradii dharkiisa waxa ka sadaqaysto min saaci burihi qamadigiisa suuskiisa waxa kala baxo min saaci tamrihi timirtiisa suuskeeda xataa qaala ilaa uu ka yidhi walow bishiqi tamratin timir gabalkeedba ha ahaato fa jaa'a rajulu nin baa yimid min al ansaari ka mida bisuratin buu la yimid goob eh, bisuratin buu la yimid yacnii eh, eh, sura kiish kaadad kafuhu calaa cashiisu ay sigtayba tacjiizu canha inay ka caajisto inay qaadda yacni bal qad cajizad wayba ka caajistay huma tataabaca annaasu dadkiibaa israac raaci xataa ra'aytu ilaa aan ka arkay kowmayni laba goob oo min dacaamin wa thiyaabin dhar iyo cunto iyo dhar ah laba goob ayaan arkay ilaa aan ka arkay cunto iyo dhar ah marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dadka fuqarada dhibaatada ku dhacdo waa la damqan jirayo waa la dareenba u lahaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo wejigiisa waa doorsoomay marka lagu leeyahay dadkaa wax uu ka arkaya dhibaato iyo shidada ka muuqato ayuu la wejigiis ou la doorsoomay dabadeedna dadkiiba waaniyey wuxuu ku waaniyey inay waxtaraan taraan ayb qofka mu'minkaana da inuu waxtar leeyahay ama cilmi dadka waxa ku taro ama wejigiisa dadka wax ah, ku taro ama ha ku taro dadka yacni xoolihiisa inuu wax ugu taro waa inuu mar kasta qof mubaaraga inuu yahay laakiin qof aan wejigiisi dadka wax ku taraynin cilmigiisa oona waxba u taraynin maalkiisiina oona waxba u taraynin maxaa laga faa'iideysanaa marka mubaarag ma ahan qofkaas oo kale nacam ayb walow bishiqi tamratin timir jeexeed ba ha ahaatay intaas war wax un la baxa nacam oo dadkan yacni gaajada aan uga aan uga aan uga oodno oon gaajadii aan uga waxayno fa jaa rajulu markaa ninkaas baa marka sidaa bilaabay huma tataabaca annaasu dadkii waa isa raacraaceen xataa ra'aytu kowmayni min dacaamin wa hiyaabin asxaabtuna ad waa usoo degdegeen xataa ra'aytu wajha rasuulillahi sal ly slam ilaa aan rasuulka wejigiisa ka arkay yatahallalu inuu birbirqaayaba kaannahu waxaad ma moodaa mudhabatun qidcatu qamarin yacni dayax ama yacni waxaad moodaa wejigiisa yacni ayb mudhabatun ayb oo marka ay tahay wejigiisa kaanamaa yacni inuu aada u ifaayo ee wejigiisu aad aad oo u ifaayo sida dayax camal oo u ifaayo fa qaala rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalama markaasuu rasuulku waxau yidhi marka rasuulka waxaa farax gelinaya dadkaa wax la taray oo dadkii asxaabtiisii oo markau la hadlay ajiibeen oo maqleen oo way ka farxiyeen marka rasuulka caleyh isalaatu wasalaam waxa rasuulka oo marka ka farxinayana wax xaqa oo fiican faqaala rasuulu llahi sal ly slam man sanna fi lislaami islaamka dhexdiisa qofkii jideeyo sunatan xasanatan sunno wanaagsan falahu ajruhaa ajrigeeduu leeyahay wa ajru man camila biha qofkii sameeyey ajrigeeda ayuu leeyahay min bacdihi isaga gadaashiisa min geyri an yanqusa isaga uunan ka nuqsaamin min ujuurihim ajaradooda shay un waxba uunan ka nuqsaamin waman sanna fi lislaami sunatan sayi'atan islaamka dhexdiisa sunno xun qofkii ku jideeyo kaana calayhi wisruhaa dembigeeda ayaa korkiisa ahaanayo wa wisru man camila bihaa qofkii sameeyey dembigiisa ayaa korkiisa ahaanaya min bacdihi isaga gadaashiisa min geyri an yanqusa isagoo uunan ka nuqsaamin min awsaarihim dunuubtooda shay-un waxba rawaahu muslim ayb marka dadku xaalaadkaas markay ku jiraan waa marka ishfacuu tu'jaru qofkii xataa aan xoola haysanin wejigiisa hadduu wax ugu raadiyo dadka waa kaasaa nacam ee qofku marka dee awdaacda hadda muslimiinta ay ku jiraanna mundu zamanba ay ku jireen waqti dheerba laga soo bilaababa ay ku jireen da waa ujeedaa wax yacni dhibaatooyin aad iyo aad u fara badanoo maalin maalinta ka dambaysa sii ziyaadayo yay dadku qabaan meel kastoo ay joogaan ummadda islaamka marka dadku in uun lagu dadaalo in weji wax loogu taro ama lacag wax loogu taro ama yacni cilmi wax loogu taro saasaa laga rabaa qofka nacam haddii adigu aad ka shakisay mas'ale amaama yacni waxyaabo ashyaa waxyaabo mucayana haddaad ka shakisan tahayna kan aadan ka shakisnayn dadka wax ugu tar nacam inta wax loogu tari karaaba badanba nacam ayb oo haddii laakiin aad tiraa kan shaki baa ku jira waasa iyo waasaha kii shakiga uunan ku jirinna aadan dadkii ugu aadan wanaag ugu soo bandhigaynin wax marka dadki maxaad u haysaa marka nacam marka hadhow berri kitaab inaad dadka u kala furto dadku markuu baaba oo u dhammaaday yaad kitaabka u akhrinaysaa marka nacam qofka marka wejiga leh eh, cilmiga ilaahay siiye inuu dadka ugaga faa'iideeyo taasa aad iyo aada muhiim u ah qowluhu mujtaabii annimaari huwa biljiimi weeyaan wabacda alalifi alifka kadibna baaun muwaxadatun baa ba la haldhibiceeyey mujtaabii wannimaaruna jamcu namiratin go' weeyaan wahiya kisaa-un waa go' min suufin suufka ahaada mukhadadin la calaameeyey diilimo leh wamacnaa mujtaabiihaana ay laabisiihaa iyagoo labistay qad kharaquuha ay dilaaciyeen fii ru'uusihim madaxyadooda ay ka dildilaaciyeen waa marka maro korka dad hilaacsan oo ay korka saa uga soo geliyeen marka waljawbu alqadcu waa go'naanta waa minhu qowluhu tacaala wathamuud aladiina jaabuu dilaaciyey weyaan asakra bilwaadi ay naxatuuhu way qoreen waqadacuuhu waa gooyeen wa qowluhu tamacara huwa bilcayn almuhmalati cayn la dhibic tiray aw amase eh, ay tagayara waa doorsoomay wa qowluhu ra'aytu kawmaynina bifatxi lkaafi wa damihaana waa la aqriyay kuumayni ay e subratayni laba goobood waay laba karoor wa qowluhu kaanahu mudhabatun huwa bidaali lmucjamati daal laha la dhibiceeyey fatxilahaa haadoo la kordhigay walbaa'i bacdi mudhaba almuwaxada qaalahu alqaadi ciyaad baa saa yiri iyo wagayruhu qaadi ciyaad ibnu muusa asabti alyaxsubi ayaan wasaxafahu bacduhum qaarkoodna way tasxiifiyeen faqaala waxauu yidhi mudhanatun bidaalin muhmalatin daal la dhibic tiray wa damilhaa haadoo la godo mudhunah dhahaa wa iyo nuun wakadaa dabadahu alxumeydiyu xumeydi saas uu dabdiya saaxibu aljamcu beyn asaxiixayn wasaxiixu lmashhuuru sida saxiixa mashhuurka ah huwa alawalu weeyaan waalmuraadu bihi cala alwajhayni labada wejba haddaad mudhuna u shaqasho iyo haddaad mudhaba u shaqashaba alsafaau waalistinaaratu saafi ahaanshada iyo istinaarada yani iftiinka wacan ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay slam qaal xadiidkan marka dad baa waxay u deliishadaan <coughs> bidcada inay bannaan tahay o bidca xasana inay jirto oo wuxuu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan baa lii qofkii bilaabo a laga wadayo dheheen hadda marka inuu qof walbaa diin cusub bilaabi karo waay calaa qowlihim marka qof kasta inuu diin cusub iska bilaabo karo marka haddaad adiga bilawdani maxaa iigu diideysaa marka haddaan labadeenna bilawnana hebel maxaan ugu diideynaa kale nacam marka diinta nin walbaa rabta ka yeel waay nacam yay noqonaysaa saana xadiidka macnihiisa ma aha sababta uu ku yimid marka la fiiriyo macnaha xadiidkaa la fahmaa sooma kasin oo hadda sababta uu ku yimid waxay tahay sadaqo ninkaanu sadaqo ayuu dadka u bilaabay ummadii marka sadaqadiibay marka isku waa kaga daydeen ajrigiisaa buu ku helay marka mana la dhihi karo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sababa waaba ogolahay ani cumuumka nacam oo sadaqo keliya maku koobaye sunno fiican in la jideeyo hadday sadaqo ahaa lahayd hadday cilmi ahaa lahayd ayi shay oo diini ah oo sharcigu dadka uu ku tirtirsiiyey oo dadku ay ka tageen qofkii la yimaado bilaabo oo dadka yani waxaan ujeedaa u soo cusboonaysiiyo oy kaga daydaan ajrigu waa leeyahay sadaqo keliya tan keliya kuma khaas ah soo ma garanin wacan ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalama qaal leysa min nafsin naf ma jirto tuqtalu la dilaayo dulman dulmi loo dilaayo ilaa kaana cala bni aadama bani aadam korkiisa waxaa ahaada alaweli ee horeeyey bani aadamkii hore waa qaabiile kiflun nasiib ayuu ku yeelanaya min damiha dhiigeeda liannahu maxaa yeele kaana wuxuu ahaa huwa isagu awala man sanna alqatla kii ugu horreeyo jideeyey dilka dil gardarra ah qofkii ugu horreeyo jideeyey buu ahaa marka dembi buu mar walba ku yeelanaya muttafaqun calayhi baabun fi dalaalati cala alkhayri baabun fi dalaalati calaa khayrin waadducaai ilaa hudan aw dalaalah ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi dalaalati tusid calaa khayrin khayr qofka la tuso korkiisa waducaa i u yeeris ilaa hudan ow dalaalatin hanuun ama baadi qofka loogu yeero qaala allahu tacaala wadcuu ilaa rabbika rabbigaa xag intii kaa dadka ugu yeer wa qaala tacaala udcuu ilaa sabiili rabbika udcuu u yeer dadkii ilaa sabiili rabbika rabbigaaga jidkiisa bilxikmati adoo ku dheehan xikmad walmawcidati alxasanaati iyo waana wanaagsan wajaadilhum bilatii hiya axsan tii wanaagsanaydna dadka kula dood marka wajaadilhum bacd annaas baa waxay dhahayaan eh, aayadan udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati wajaadilhum iyo waa la nasakheeyay kuleeyihin nacam maxaa lagu nasakhay in lala dagaalaa lagu nasakhay aayaadka sheegayay kuleeyihin khalad waa taas nacam qofkii marka dagaal marka dagaal la joogana dabcan aayaat waa la isticmaalaya aayaatulqitaal lakin haddaan dagaalba la joogin oo qofkii ou shubha iyo xujo iyo ou wato qofkaani hadduu xujo eh, shubha oo wato waa lala doodaa markaasoo kale baadilkiisa ummaddaa loo cadaynaa isagii baa loo cadaynaya baadilkiisa ma la nasakhin marka aayaadkaas <coughs> diintuna seef kuma faafine sida qaalibka waxay ku faaftay qanaaca iyo xujo soo ma garana oo marka walaa tujaadilu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan maa naskhi ma ku jira nacam waa lala doodayaa waa lala hadlayaa waxbaa loo sheegayaa waa laga qancinaa xujaj xujaj baa lagu qancin karaa <coughs> <clears throat> xujaj ayaa marka lagu qanciayaa lagu qancinaya ibnulqayim kitaabkiisa hidaayat alxayaara muqadamadiisu ayuu ku sheegay waxaan ujeedaa eh, sheikhulislaam ibnu teymiya kitaabkiisa layihaha aljawaab asaxiix liman badela diin almasiix uu ku sheegaaba qadiyadaas aayadaasna <clears throat> oo ku sharxaya <clears throat> <coughs> wa qaala tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa watacaawanuu isu kaalmaysa cala albiri samafalka <clears throat> iyo wataqwa alla ka cabsiga biriga iyo taqwada marka dadka inay isu kaalmaystaan <clears throat> ayadan waa qaacido caama waa iyadana oo yani qofku <clears throat> qofku inuu dadka kale muslimiinta oo kala shaqeeyo oo kala tacaawuno wixii biri iyo taqwo alla ka cabsi ku salaysan ee aanu dembi iyo macsi iyo yacni iyo aanu kula shaqaynin <clears throat> marka dadku ayagu dembigooda kula shaqayn maysid iyo taxasubkooda iyo yacni iyo <clears throat> iyo baatilkooda taa kula tacaawuni maysid nacam <clears throat> laakiin marka ay taagan tahay shay alla ka cabsiya ummaddu ay wada qabanayso oo ay wada qabsanayso ummadda maslaxadooda dib ugu laabanayo taxasubna aan shuqul ku lahayn oona de isagu taxasub aan ku saabsanayn dadkii marka waa lagala qaybgelaya waana lagala shaqaynaa taasoo kale <clears throat> oo dad masaakiin oo wax la taro oo kale iyo waddan yacni dal yacni laysla wada difaacda iyo waxyaabahaasoo dhan yacni waxyaabaha mushtaraga lagu yahay oo ummaddu ay mushtarag ku tahay maslaxadeedana qof gaara aynan u noqonaynin sharciguna ou tilmaamay dadka waa lagula tacaawunaa kuwaas nacam wixiiba wanaag <clears throat> in allaale intay si khayra u sameynayo waxaas oo ay alla kacabsigii iyo maadaama taqwadii iyo birigii ay ka mid tahay soo ma garanin haddii la maraafiqda caamkoo la ilaaliyo ama dadka loo dhiso kale waxyaabahaasoo kale qofka in lagula shaqeeya iyo amnigii oo kale in dadkii iyo nabadgelyadii iyo dadkii qofka madluumka in loo gargaaroo kale qofka laga gardaran yahay in dulmiga laga qaado oo laga dul qaadoo kale waa laysu kaalmaysan karaa bal nebiga caleyhi salaatu wasalaam heshiiskii xilfulfuduul iyo yacni iyo kii kale isaguna maxaa ahaa ee xilfulmudayabiin waa kii uu marka kula kula uu kula ballantamay oo uu xilfi kula galay bahwadaag uu kula noqday yacni qabla alislaam yacni dadkii mushrikiinta ahaa xilfi marka wuxuu ahaa dulmiga lagu zuulinayo ahaa madluumkana loogu gargaarayo nebiga markii dambena wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalama wax aan ka jecelahay in laygu bedelo ma jiro yidhi kaas nacam xilfigaa isagaa yacni aaduu nebiga usoo dhoweeyey bacda alislaam <clears throat> marka dadku beyna ifraadin wa tafriid bay isaga jiraan kuwana waxaa weeyaan waxay rabaan taxasubkoodii in lagula shaqeeyo oo taxasubkoodii lagula shaqeeyo oo isagaoo ah, soo gelaya qaybta dambe walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan muslimiin in lakala qaaqaado lakala qobqoboo lakala googooyo waa cudwaan waay eh, kuwana iyaga waxaa weyaan aayadda qeybteedii hore baynan ku dhaqmayninba nacam oo haddii dadku yacni mathalan ay nabad qof war qof madluuma loo gargaarayaa markaas wuxuu ku leey ninka yaa u gargaarayo dadkiiu fiirfiirina marka qof baa gaajoon wax la siinayayo la gaajotiraya keenni wax kusoo darso halkaas baa la geynaya adiguba kaale ka qayb qaado oo kaale arag haddaad ka shakisan tahay maya maya uu leeyahy waxaas ma banaana nacam qof xisbi soo kuma jiro ama qof fulaana soo kuma jiro ma banaana uu leeyahy ayb waxyaabihii marka aayadda qeybteeda horeu ka tegaya waxaas marka waxaa weyaan waa dawaa'if ahlilbidaca waxaasoo kale lagu yaqaano inay imaa inay ifraadka u bataan gaabinta wa imaa inay tafriidka xaggiisa u bataan waxaan ujeedaa ifraadka inay u bataan oo guluwiga wa imaa tafriidka inay dhankiisa u bataan ay gaabiyaan wa khayru lumuuri awsaduhaa waxaana ugu fiican wixii qofka inuu dhexdhexaysto oo aayadaha uunan darfa jarjaranin oo unan darfa jarjarin sidaas baa marka u haboon dadka oo dhanna ma wada noqon karaan yani maa zaala alculamaa'una haakada culamadana saas unbay ahaa jireen haddaad kutub taraajim ama siirada iyo waxaaba akhriso nebigana caleyhi salaatu wasalaam waad arkaysaa ibnuulqayimna zaadulmacaadka qisada sulxulxudaybiya iyo markuu ka hadlaayo ayuu ishaarayaa macnahaasoo kale uu leeyahay shayga khayrka ah in lagu waxa yacni shaciirada shacairta islaamka iyo yacni astaamaha islaamka waaweyn waxa yacni lagu nooleynayo ee khayrka ah cid kasta oo lagula tacaawuna xataa hadduu gaal soo bandhig uu leeyahy nacam gaal iyo yacnii ahlu bidca iyo faasiq iyo waa lagula tacaawunaa maxaa yeele adiga khayrka waay waxa aa rabta ina inaad aad ka shaqayso soo ma garanin masaladaasna weliba wuxuu leeyahay dadku in badan oo ka kamida nufuustu inay dhibayso ishaarayaa nacam ah, nacam marka dad kala qaybsamay warkood lama gala nacam dad iyagu ahwaa'dooda ku kala qaybsan un nacam oo hadafkooduba ay tahay kanno hadafkiisa waxaa weeye inuu kaas ka xanaajiyo wax dhibaayo un inuu ka shaqeeya kaas kaasuna midkaan wax dhibaayo inuu ka shaqeeya islaamkii maslaxadiisii halkaasay marka ku baaba'day <clears throat> wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waltakun minkum marka dariiqadii saxiix yani dariiqa salafiyana saas marka inay tahayba ma moodaanba nacam waana sidaas nacam wa qaala tacaala waxa uu yidhi alle waltakun minkum idinka mid ahaato ummatun ummad yadcuuna ila alkhayri khayrka dadka ugu yeerayaan wacan abi mascuudin cuqbata bni camrin alansaariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama man dalla calaa khayrin khayr qofkii tuso man dalla qofkii tuso yacni calaa khayrin khayr korkiis qofkii qof tuso falahu mithlu ajri faacilihi qofkii sameeyey ajrigiisa oo kale ayuu leeyahay rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal man dacaa ilaa hudan hanuun qofkii ugu yeero dadka kaana lahu min alajri ajriga xaggiisa waxa uga sugnaanayo mithlu ujuuri man qof ajrigiisa oo kale tabicahu raacay laa yanqus xaal aunan ka nuqsaaminaynin dalika kadalika kaagaasi min ujuurihim ajaradooda shay-an uunan ka nuqsaaminaynin waman dacaa ilaa dalaalatin baadi qofkii dadka ugu yeerana kaana caleyhi min alihmi dembiga xaggiisa korkiisa waxaa ahaanaya mithlu aathaami man qof dunuubtiis oo kale tabicahu raacay laa yanqusu dalika min aathaamihim shay-a arrinkaasna dunuubtooda waxba ka nuqsaamin maayo rawaahu muslim can abilcabaas sahli bni sacdin asaacidiyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam qaala yowma khaybar rasuulka waxa uu yidhi maalintii khaybar la ucdiyana araayata calankan siiyey oo siiyey berita rajulan nin yaftaxullaahu alla uu ku furo calaa yadayhi yuxibu wa rasuulahu alle rasuul ay ninkaasu alle rasuul jecel oo yuxibuhu llaahu wa rasuuluhu alle rasuulna ay jecel yihiin fabaata annaasu dadkii way baryeen yaduukuuna inay falanqaynayaan leylatahum habeenkoodaas ayuhumkooda yucdaahaa la siinayo falamaa asbaxa annaasu dadka markay soo waabariisteen hadow way kalaheen calaa rasuulillahi rasuulkay ku kalaheen sala allahu aleyh waalihi wasalama dadkii marka rasuulkay ku kalaheen markay soo waabariisteen kulluhum mid kastaa yarjuu wuxuu rajaynaya an yucdaahaa in la siiyo mid kasta in la siiyo ayuu rajaynayaa nacam ayb mid kastaa waxa uu rajaynayaa in la siiyo falamaa asbaxa annaasu dadka ayb fa qaala waxa uu yidhi ayna caliy bnu abi aalib aawa caliy bnu abi aalib faqiila waxaa layidhi yaa rasuul allah huwa yashtakii caynayhi labadiis indhood ayuu ka xanuunsanayaa qaala fa arsiluu ilayhi ucdira fa utiya bihi waa la keenay fabasaqa rasuululahi sal ly slam rasuulku waa ku candhuufto fa fii caynayhi labadiisa indhood wa dacaa lahu waana u duceeyey fabara'a waa raystay mucjiza waa calam min calaami nubuwa nebinimaday fa bara'a waa caafimaaday xataa kaan lam yakun bihi wajacun oo yacnii inuu nebigii ah, sababtay ku tusaysaa waxay tahay rasuulka inuu habeenii maalin yidhaahdo allah ii waxyoodo waxbaa xagga allah waxay iiga yimaada allah saa i yiri yacni haddaysan hadduunan nebi ahayn intuu alla sidaas ka yidhaahdo haddana duco kastaa laga aqbalaayo ee loo gargaarayo diintiisu kor un ay u socoto ma isku darsanteen maxaa yeele ilaahay qofka ka been abuurto waa soo qabananqaban walow taqawala calayna bacd alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin huma laqatacnaa minhu lwatiin nacam xataa an lam yakun waaba isagoo aan ahayn bihi isaga dhexdiisa wajacun xanuunba inuunan ku sugnaynba faacdaahu raayata calankii buu siiyey faqaala caliyun radia allaahu canhu cali waxa uu yidhi yaa rasuul allah uqaatiluhum xataa yakunuu midlanaa ma la dagaalamaya ilaa annagoo kale ay ka noqdaan qaala waxa uu yidhi unfud soco calaa rislika tartiibtaada xataa tanzila ilaa aad ka degto bisaaxatihim sabadooda meesha yacni bannaankooda uma idcuhum ugu yeer ila lislaami wa akhbirhum u sheeg bimaa yejibu waxa ku waajibayo min xaqi illaahi tacaala fiihi islaamnimada dhexdeeda ugu waajibayo maxaan kula dagaalaa buu yidhi marka qofku wuxuu ku dagaalamaa inuu yaqaano waay marka wuxuu ku dagaalama haddaanu garanaynin dagaalkiisa xaq maba ahba nacam maxaa yeeley waa taxta raayatin cimiya ayay noqonay nacam taxta raayatin cimmiya waxaa weya waa calan aan la garanayninba nacam xaqiisa iyo baatilkiisa aan la kala aqooninba nacam wuxuu ku diriraa ujeed oo u diriraa ma yaqaan waa iska socdaa u nacam kaasoo kale marka dagaalkiisu xaq maba noqonaya ayb qofka muslimka markau diriraayo wuxuu ku diriraa wax uu ogyahay inay xaq yihiin wa aqbirhum usheeg buu yiri bima marka waana anwaacda yacni fitnada marka dagaalada fitankaana lagu daraa dagaalka aan xaqiisa iyo baadilkiisa laba kale aqooninba sidiisaba uma dcuhum ilalislaami ugu marka uma dcuhum ilalislaami ugu yeer marka halkan culamada qaar baa waxay ka qaateen dadka intaan lala dagaalin in islaamka loogu yeero ee axaadiis laakiin waxaa jirta nebiga inuu ree bani benilmusdaliq tabyiit inuu ku sameeyey waa miray xilli habeen abou miray waa gaaday rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ayb oo waa ku duulay aqaara calaa benilmusdaliq wahum qaaruuna ayagoo dagan oo kadsoon ayuu ku dhuftay dagaalka marka see loo jamcinaa tan iyo taas culammadu waxay yidhahdeen hadday risaalada hore u gaartay oo la ogaay waa la gaadi karaa risaaladu hadday hore hadday hore u gaartay oo la og yahay waa la gaadaa markaasoo kale dhegtaa marka lagu dhufan karaa laakiin haddaan la ogeyn inay risaalo gaartay iyo inaynan gaarin lalama dagaali kara iyadoon risaalada la gaarsiinin saasaana ugu fiican saasaana lagu jamciyaa nacam waayahay waaqbirhum u bimaa yajibu min xaq illaahi qofka marka islaamnimada lasoo gelinaye labaa loo sheegayana waxa ku waajibaya waa in la baraa waajibaadka daahirka in loo sheego haddaad soo islaamto salaadaa lagaa rabaa soon arkaanu islaamka waa weyn waajibaadka waa weyn muxaramaadka waa weynna u sheegay hadduu mathalan nin nasraaniya mathalan uu yahay doofaarka oo kale cuno doofaarka waa xaaraam khamrada cabo khamradii waa xaaraam baa laleeyahay haddii bii-a mathalan ay iska tahay majuus oo kale oo dad maxaarimo isguursanayo nacam ninka walaashiisa oo iska guursanayo kale kuwaas camal maxaa loo sheegaa marka markuu soo islaamo ka tag adaad walaashaa la joogtaa laleeya xaaraan ile muxaramaadka daahirka waa ma maogtaha qofka marka daaciga meesha uu joogo muxaramaadka waaweyn oo looga dhaqmo ayuu dadka horta u sheegaa ila min xuquuqil ay ka mid tahay haddii aan saas la yeelin waxaa dhacayso oon waajibaadna loo sheegin loona sheegin wax xaaraana daahira qofka inuu tawxiidka qabsado oo islaamo hadhow markii waajibka loo sheego inuu yidhi anima samayn karo waxaan waa ridooba marka haddii uu ridoobo mushkilo kale waay marka nacam soo ma garan si aynan taas u dhicin in yani calaa bayino loogaga dhigo ayb dadka taas marka badanaa ma arkaanba nacam maba u maleeyaan ahmiyad weyn inay leedahay laakiin waa ka nebiga hadda uu leeyahay sidaa nacam ayb fa wallaahi baan ku dhaartay la an yahdiya allaahu bika inuu alla adiga sababtaa kusoo hanuuniye rajulan waaxidan hal nin khayrun laka waa kaaga khayr badanta min xumri nacami geelakiisa gudguduudan muttafaqun calayhi qowluhu yaduukuuna ay yakhuuduuna ay dabaalanayaan weyn ay ka sheekaysanayaan ay falanqaynayaan qowluhu rislikana bikasri raa'i ra'doo lahoos dhigo bifatxaa la kordhigo luqataani laba luqo weyan raslika iyo rislika walkasru afsaxu rislika ayaase afsaxsan wa can anasin radia allaahu canhu ana fatan nin dhallinyara oo min aslama reer aslam ah qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi innii uriidu lghaswa duulaan baan rabaa walaysa macii mana haysto maa atajahazu bihi waxaan ku diyaar garoobo inaan duulana waa rabaa waxaan ku diyaar garoobana ma hayo qaala waxau yidhi iti fulaanan hebel u tag fa inahu qad kaana tajahaza qad kaana wuxuu ahaa tajahaza inuu diyaar garoobay fa marida waa jiraday nacam ninkaas baa diyaargaroobay waana jiraday adig orodba xubka ka qaado wixii uu ku diyaar garoobay fa ataahu waa u yimid fa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal ll ly slam rasuulka <clears throat> yuqri'uka asalaama salaam buu kuu soo dirayaa wayaquulu wuxuuna ku dhahayaa acdinii isii alladii kii tajahasta bihi aad ku diyaar garowday fa qaala yaa fulaana heblaayo xaaskiisii buu ku yidhi acdiihi sii alladii tajahastu bihi wixii aan anugu ku diyaargaroobay walaa taxbisii minhu shay-an waxna ha ka xabisin oo ha ka celinin fa wallaahi baan ku dhaartee laa taxbisii canhu shay-an waxba kama xabisid oo kama celisid fa yubaaraka laki fiihi ay markaa laguu barakeeyo haddaad ka celisid wax ka mida oo aad yacni aad aad ka kala baqayshoo dib aad ugala noqoto ilaahay kuu barakeyn maayo yuu leeyahy nacam sidaa la socay ogow rawaahu muslim marka meeshaan marka xadiidkan shaahidkiisa waxa uu yahay qofkii marka haddii khayrkii uu la imaado ee uu yani khayrku hadduu isaga sabab xataa u noqdo waa diyaargaroobay ninkaani wixi uu ku diyaargaroobay ayuu nin waa jiraday nin kaloo siiyey marka ninkii baa ku dagaalgalay ajrigaasna waa leeyahay kaasna waa leeyahay labadooda soo ma garan marka waa duruqul khayr waa iska fara badan yihiin soo ma garan bal yani ma yani waxyaabaha acmaasha ugu waaweynooba ku jiraa jihaadka meeqa meeqa qofooda marka ka faa'iideysan karto kii maalgeliyey kii asaga yacni qof diray kii isaga yacni sabab u noqday siyaabo fara badan kii ninka markau maqan yahay ehelkiis usii xifdiyo nacam ninka markuu jihaadka u maqan yahay reerkiisii iyo ilmihiisii iyo ninka uga warqabo isna waa duulay sida nabigu leeyahy sala allahu aleyh ali wasalam marka qofka meel qof dhihi kara mabaleba anigu waa waayey meelaan kasoo galaba nacam qof dhihi kara male waa qof un iska marmarsiyoonaya markaas rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey ayb kan aan ku darayna baabun fi tacaawuni cala albiri wataqwa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi tacaawuni ayuu ku saabsan yahay isu kaalmaysashada cala albiri waataqwa laysku kaalmaysto qaala allahu tacaala watacaawanuu cala albiri wataqwa wa qaala tacaala wuxuu yidhi alla walcasri ina alinsaana lafii khusrin zamankan ku dhaartay insaanku baadi buu khasaare ayuu ku sugan yahay ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey wa camiluu saalixaati acmaasha susuuban la yimidee sameeyey watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri camalka iimaanka waa ka mid yahay laakiin min cadfi alkhaasi cala alcaam waayahay watawaasaw bilxaqi xaqii markaa isu dardaarmay watawaasaw bisabri sabarka isku dardaarma watawaasaw bilxaqi marka watacaawanuu cala albiri wataqwa waay ma ogtahay xaqay isu dardaarmeen xaqa ay isu dardaarmayaan macnaheedu waa iskaalmaysanayaan xaqay isu kaalmaysanayaan weeyaan saasuu marka baabka aayadda u dhex keenay qaala alimaamu shaaficiyu raximah llahu waxau yihi kalaaman macnaahu hadal macnihiisu yahay ina annaasa ina annaasa dadka oomas agharahum badankood fii kaflatin bay ku sugan yihiin hilmaansho yacnii dhoohanaan can tadabburi haadihi suurati suuraddan ku tadaburiddeeda waa ka dhoohan yihiin buu yidhi nacam <clears throat> waxaa kaloo yidhi xujo waa ugu filnaa lahayd dadka aayaddan keliya haddii alla uu soo dejin lahaa aayad kale haddaanu soo dejiyeen tan mooyaane intaas dadka xujo waa ugu filnaan lahayd can abi cabdiraxmaan zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalama man jahaza qofkii diyaar gareeyo haaziyan mid duulaayo fii sabiili lah ilahay jidkiisa ku duulaayo faqad hazaa waa duulay waman khalafa qofkii dib maro oo yacnii uga khaliif noqdo ghaasiyan mid duulay fii ahlihi ehelkiisa bikhayrin ugaga khaliif noqdo nin duulayee baxay ehelkiisii uga daba maray khayr faqad hazaa isaguna waa duulay qofka isaga nacam wabilcagsi marka maxaa noqonayna shar hadduu uga daba maro markuu ninkan duulayo ilaahay jidkiisa ku baxay ehelkiisiiba u daba maray maalan walciyaadu bilaahi nacam maxaa marka xadiidku muxuu leeyahay xadiid kale wuxuu dhahayaa qofkaasi yacni dhibka sidaas ugu geysanayo qofka mujaahidka ah markuu aakhira tago qofkii mujaahidka ahay waxaa la leeyahay ninkan ajarkiisa waxaa doonta ka qaado markaasuu nebiga wuxuu yidhi ma u malaynaysaan inuu wax reebayo yidhi nacam inuu wax uga tegaayo ma u malaynaysaan yidhi waa maya nacam waxba uga tegi maayo marka waa shani aad iyo aad u daran marka imaa in marka qof khaazi oo duulayo la diyaar gareeyo wa imaa qofku inuu yacni ehel qof duulay inuu ehelkiisii oo wax ka biilo nacam hadda maantana waxaa weeyaan duulaan iyo yacni iyo iska daa duulaan la duulay weerar eh yacni dee khariidadii islaamkii baa sii yaraanaysaa nacam khariidadii islaamkii baa sii gaagaabanaysa nacam ayb allahu almustacaan waajibku marka intaas wuu ka badanayaa an abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama bacatha bacan buu diray ciidan buu bixiyey ilaa bani lixyaan intii ka min hudeylin oo ree hudeyl ah faqaala waxa uu yidhi liyanbacid ha baxo min kulli rajulayni laba ninee kasta axaduhumaa midkood ha baxo waal-ajruna baynahumaa ajriguna waa ka dhexeeya qoladaabuu diray marka qoladaa ayuu wuxuu ku yidhi laba nin ee kastaa ninkeena nin ha baxo ninka kalena ha joogo marka kaas cilmigiibuu sii baranayaa midka joogayo dadka maqan buu hadhow gaarsiinaya cilmiga kow sida aayatu towba ay sheegayso amase ninkan ehelkiisiiba u shaqaynaya ama uu wax u qabanaya yani kan baxay ehelkiisii marka mujtamacu waa takaafulay sameynayaan tacaawunka sharcigana kaas baaba ka mid a tacaawunka sharciguna ka mid yahay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama laqiya ragban bou la kulmay safar birawxaa meesha la yidhaha faqaala wuxuu yidhi man ilqowmu qolo qowm kuwa ayo qaaluu almuslimuuna bay dheheen waa muslimiin faqaaluu man anta adiga yaa tahay bay ku dheheen qaala rasuulullaahi buu yidhi farafacad ilayhi imra'atun haweeney baa usoo kor yeeshay sabiyan cunug yar faqaalad waxay tiri alihaadaa xajun kani xaj ma leeyahay qaala nacam buu yidhi walakii ajruun adna ajir baa leedahay mar haddaad horseeddayba khayr rawaahu muslim wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalam annahu qaal alkhaasinu almuslimu khasnajiga muslimka ah alamiinu ee aaminka ah midka furahayaha oo baqaarka furihiisa hayo alladii midka yunafidu fulinayo maa umira bihi wixii la amro fa yucdiihi siinayo kaamilan wixii la amro dadkii loo soo amray buu siinayaa kaamilan isagoo dhammaystiran muwafaran la oofiyey dayibatan ay u wanaagsan tahay bihi isagu nafsuhu nafsadiisu ay u wanaagsanaanayso fayadfacuhu u siinaayo ila aladii kii umira lahu loo amray bihi isaga axadu axadulmutasadiqiina kuwa wax sadaqaysta mid ka mida waay muttafaqun calayhi marka xataa ninka shaqaalaha ah si cadaalada ah hadduu u shaqeeyo bakhaarkaas iyo raashinkaas u maamulo ajri buu helayaa feeri nacam wa fii riwaayatin aladii yucdii midkaas bixinayo siinayo maa umira bihi wixii la amray wadabaduu almutasadiqayni ayay dabdiyeen bifatxilqaafi maca kasri nuuni nuuntoo la hoos dhiga cala taniyati taniye ahaan wa cagsihi oo cala aljamci ah wakilaahumaa saxiixun labadaba waa saxiix wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi wslem